bismi illahi raxmaan iraxiim kitaabu lbuyuuci buyuucdii buu kitaab yahay halkan waxa ka dambeeya mucaamalaad ayuu ka gelayaa buyuucdii ayuu u kitaab yahay baabu shuruudihi baabu bayaani shuruudihi beeci shuruudiisa caddayntiisii ayuu baab yahay iyo wamaa nuhiya canhu wixii la reebay xaggiisa oo minhu beeca ka mida wixii la reebay oo beeca ka mida ayuu baab yahay marka buyuucda marka laga hadlaa siyaabo badan baa looga hadlaa sidaan arki doonana abwaabtiisa waa badan tahay baabka ugu horeyna shuruuda iyo albuyuuc almanhiy canha wuxuu ka dhigay marka buyuucdii buyuucdii shuruuddeeda iyo wixii layska reebay buyuucda layska reebay ayuu keenay hadhow marka wuxuu keenayaa sidoo kale waxyaabo kaleoo marka buyuucdaas la socoto oo mucaamalaad buyuucda ku saabsan ah waxaan ka bilaabayna innaga marka buyuucda layska reebay weligaa marka abwaabtan la joogo fiqiga sidiisa waxaa fiican sheega in qawaacid guud inta laga bixiyo qawaacid guud inta laga bixiyo axaadiidta xadiis walba qaacidadii uu soo hoosgelayay ama qaacidada laga qaatay in hadhow markaas lagu sharo buyuucda layska reebay dhowr weji ayaa ay dhowr qaaciday leedahay qaacidada koowaad waxaa weeyaan in shaygan beecani loo reebay shayga la kala iibsanaayo in cayntiisaba ay najaaso ay tahay binajaasati cayni shayga caynkiisu ay najaaso tahay lama kala gada karo buyuuc badanoo noocaas loo reebay baana jirto qaacidada labaad waxaa weeyaan in loo reebay xaaraam inuu yahay in lagu intifaacsadaa inay xaaraam tahay xurmatu intifaacihi shaygan in lagu intifaacsadaa sharcigu xarimayda waxaa ah sida asnaamtoo kale masawiradoo kale khamradoo kale haddii aanan dhihin cillada khamrada loo beeceeda loo xarimo waa najaaso haddii aanan dhihin oo qoolka kale aan qabsanno khamrada xaaraan ahaanaa laysaga isaga reebo in khamro inaan lagu intifaacsan karin baa loo diiday in loo gadana halkaasay khuduucaysaa marka hadda laba daabaan sheegay baabka saddexaad waxaa weeyaan waxyaabaha loo waxyaaba loo reebay waxaa jir buyuuc la reebayaa jirto liajli sababta loo reebayna ay tahay ribo ribo darteed ama cabsi ribo laga cabsanayo noocaas saddexaad waxaa weeyaan wax loo reebay ribo ahaan ama ribaa ribaa looga cabsaday buyuuc badan baa soo hosgeli doonta u fiirsada beec walba marka laga hadlaa qaacidadiisa inaa xusuusan tahay buyuucda ribada loo xarimay waa badan tahay oo ama ribo in looga cabsanayo loo xarimay waxaa ka mid a ah matalan rasuulka sal ly slam wuxuu reebay timir geed ku taallo oo aan la garanaynin inta wasnigeeda iyo cabirkeeda in mid dhulka taalla lagu iibiyo in lagu iibiyo waa la reebay sababta loo reebay waa maxay wasnigii baan la kala aqooni ribaa laga cabsanaa marka hay waxaa la reebay in lacag lacag inta lagu gato lacag isku nooca in laysku bedesho iyadoo lakala badinayo timir iyo timir marka laysku gadaa in mid ay badan tahay midna ay wasnigeed uu yaryaha waa la reebay biqadi nadar ah fiirinin say u kala fiican tahay iyo la fiirin maayo nacamsaan arki doono buyuuc fara badan baa marka waxay soo gelaysaa sababka loo reebay ribo ama kacabsasho ribo laga baqaayo darteed inay tahay nooca afaraad waxaa weeyaan qaacidada afaraad wax loo reebay buyuuc la reebay sababta loo reebayna ay tahay liajli algarar waxaa la yidhaha algarar harar waxaa weeyaan waa kadab qof khiyaanaa ku jirta qofkii waa lagu khayaana buyuuc badan baa marka waxaa kamid a buyuucdaas malaayiga badda biyaheeda ku jiro ayaan kaa iibiyey waxaan kaaga iibiyey boqol kun hoo boqolka kun waa kana waa qarar waay kaasoo kale inaad helayso in kale lama ogo nacam waa garta sooma wax aan aan oolin ayaa qofka iibinayna cuntada iisoo socoto markabka iigu soo jirto jidka badda kusoo jiro ayaa igala wareegt hadeertaan waayo hawa lacagti anaa kaala wareegi ma markabkaas waana ku dhaqmaan dad badan oo ganacsataa hadduu markabka jaba ka waran waxa uu wado hadday xumaadaan ka waran qarara kaas la leeyahay nacam buyuucda la reebay afartan un bay soo hoos galaan saasay culimmadu yidhaaheen buyuucda oo la reebay in la wax lagu kala gato la reebay ama afartan mid ka mid a ah. waa ku celina nooca koowaad waxaa waa ashyaa la reebay in la kala gato sababka loo reebeen ay tahay linajaasatiha najaasadeeda darteed aa loo reebay linajaasati caynihaa wa wax laga hadla ogow shaygu najaasu noqon karaa laba si oo najaas ku noqdaa inay cayntiisu najaas tahay asal ahaantiisa uusan daahirsami karin doofaarka ka mid mida ma daahirsamaayo mota doofaarka waxaa a marka iyo waxyaabo iyagu najaasoobay asalkoodu najaas ma ahayna waa najaasoobay masalan maro najaasooday qof waa laga iibin karaa taas maaha mid aan ka hadlayo waa laga iibin karaa sababto waa la zuuli karaa waa la dhaqi karaa soo maa middaa maaha marka midda laga hadlayo waa waa ashyaa la reebay in la iibiyo ama la kala gato sababtuna sababtuna ay tahay linajaasatiha inay najaasta linajaasati ah. cayniha caynteeda najaasa qaacidada labaad waxaa weya ashyaa la reebay in la kala iibsado sababka loo reeba in ay tahay lixurmatiha ah, xaaraan iyadaaba ah, lixurmati intifaaciha ah. in lagu intifaacsadaa xaaraama sida khamrada oo kale khamradu marka labadan dhinac waa kala geli karta culamada shaaficiyada khamrada beeceeda waa xaaraanay dhahaan cillana waxay uga dhigaan linajaasatiha bay dhahaan khamradu waa najaasay leeyahay saasay xaaraan u tahay in la kala gato marka qaarka culamada kamida ee odhanaya khamradu najaas ma aha laakiinse waa xaaraam waxay ka fiirinayaan lixurmati intifaaciha yaysan najaas ahaanin laakin ma lagu intifaacsan karaa khamr maya sharcigu waa reebay in khamrada lagu intifaacsana qaacidadan waxaa ka baxaya marka ashyaa waxaa jira ay banaan tahay dhinac in looga intifaacsado sharcigu uu baneeyey dhinac kalena sharcigu ou reebayaa jirto intifaacsi intifaacsigooda waxyaabahaas maxaa ka a ah? dahabkaa ka mida ah nacan dahabku inay ragga xirtaan waa laga xarimay laakiin dhinac kale waa la kala gadan karaa dahabka sababta wuxuu leeyahay isticmaal saxa iyo isticmaal xaaraam uu leeyahay wixii noocaas oo kale ah oo isticmaal saxa leh iyo isticmaal xaaraama ah labadaba wada leh qofku waa iibin karaa noocooda waa banaan yahay ilaa hal xaalad maan hadduu ogaado qofka uu ka iibinayo waxaan inuu wejkii xaaraamta ahay inuu ku isticmaalayo haddaad ogtahay tahay maka gedaysa sida fiican wa matalan cinabka oo kale hadda cinabka canabka waa miro la intifaac saxa waa leeyahay soo ma waa fawaakihdo kamid yahay waa la waa lagu waa la cunaa waa lagu faakeysta cabitaana laga samaysan karaa fawaa-iduu leeyahay dhinac kalena marka la fiiriyo maxaa loo isticmaali karaa khamraa laga dhigan karaa seeliyana marka eh, cinabkii marka oo kale kanoo kale maaha hadda cinabka khamro lamid maaha oo oo yacni maxdi ah sababtoo asagoo ah intifaac xalaala u leeyahy intifaac xaaraamana waa leeyahay haddii laakiin gaal aada og tahay warshad khamre inuu leeyahay hadduu ku yihaa canab iga gad ma kagadaysid sababto waxaa ku isticmaalaa kuu muuqdaan adiga markaas waxyaabaha marka isticmaalku saas oo kale uu yahay waa kaas maqasaniya ninaa og tahay warshad khamre inuu leeyahay canab haddaa ka iibiso muxuu ku samaynaya khamradii ku farsamayna waa iska daynaya wixii laakiin intifaaciisu boqol kiiba boqol xaaraam laga dhigay sida khamrada iyo waxyaabaha lamidka khamrada iyo asnaamta oo kale laa yajuusu baycuhu ma banaano beeciisa tan saddexaad waxaa weeyaan ribo buyuuc loo reebay liajli ribaa aw limakhaafatiha ama ribadii baa laga cabsanay qaacidada afaraadna waa maxay waa buyuuc loo reebay liajli algarar algarar algarar waa marka waa kedo waay qofki in la kediyo oo la khayaano la dago waa dagid waay qofka in la dago buyuc fara badana marka dagidaas darteed loo reebo afartan qaacidee badana isu soo waxaa soo raaco shan looga dhigi karaa oon iloobay imaa in shayga loo xarimay buyuucdiisa loo diiday licadami alintifaac wax intifaaca maba lahaa intifaacba maba leba shaygii waxaan intifaac layn lama kala gadan karan aa garata soo ma tixsi lama kala iibsan kara marka aad duqsi jamciso ood aruuriso ma la kala iibsan karo nijaasada maaha lagu xukumi maayo xaaraamad gooniya kale ma wato keliya un waa wax aan intifaac lahayn shay wax intifaaco uu leeyahay aan jirin lama kala gada karo sababtaa waxa beeca loo kala gataa waxaa weeyaan qofkaana wuxuu qaadanaa thaman ninkaana manfacadii shayga ou gataa kusoo wareegayo wax marka aan manfaco lahayn maxay lacag kaaga baxayaan marka maxaan manfaco lahayn maxay lacag kaaga baxaan xadiidka jaabir markaan sharxaynaan marka sharax fara badan ay culimmadu ka bixiyeen ku arki doonta an rifaacata bne marka dabcan shuruudii sanad waa qabuul iyo iijaab inuu leeyahay dabcan qabuulkiisa iijaabkiisana curfigay u laadaan shardi maa qofku inuu yihahdo bictuka waxaan kaa gaday waxaas waxaas kan kalena uu yihahdo qabiltuhu waan aqbalay waxaas shardi ma aha siiqa looma shardiyo sida mutacaarafka ah ninku hadduu dukaan leeyahay oo alaabtaasi sii hoo miiska uu kusoo saaro adnaad lacagti siiso nin kasta waa fahmaya in meesha qabuul ijaab uu ka dhacay shay kasta qabuulkiisa iyo ijaabkiisa bixasabi waa bixasabi curfihi can marka shaaficiyada waa ku tashadudaan mas'aladaas mucaamalaadka waxaad arkay siyaaqda inay aada ugu ad adkaanayaan siiqooyinka culamada shaaficiyada oo muxaqiqiinta ana ah waa waxay yidhahdaan curfiga unbaa xukuma curfiga waxaa laga wadaa caadada dadku ay isku fahmaan markaas sababto waxaan cibaado ma aha maogtahay bictuka iyo washtaraytu iyo cibaado lagu cibaadaysanaa maaha alfaad lagu cibaadaysanaa maaha aha can rifaacata bni raaficin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga su-ila waxaa la weydiiyey ayu lkasbi kasabkee ah adyabu ugu wanaag badan kasabkee ugu diib badan ugu wanaag badan ugu fiican ugu xalaalnimo badan qaale wuxuu yihi camalu rajuli qofka camalkiisa biyadihi gacantiisa oo ku shaqaysto iyo wa kullu baycin beyc dhammaantiis mabruurin oo loo baarinimo falay rawaahu lbazaar wasaxaxahu lxaakim bazaar baa weriye xaakimna saxiix yeela waana xadiid saxiixa ah, nacam inkastoo isnaadkiisu laysku khilkhilaafay laakiin shawaahid fara badan buu ku leeyahay beeca marka wa kullu baycin mabruurin oo ka raba beec kastoo loo beec kasta oo loo daacadnimo falay almabruur haddii aan af ku macnayno beec kastoo daacad laga noqday oo ninka wax iibina ou daacad ka noqday xadiidkan marka musanifka uu hormariyey waxaa weeyaan wuxuu kutusayaa marka beecu inuu kamid yahay min min jumlati almakaasib makaasibtu inuu kamid yahay makaasibta usuusheeda culimmadu dhowray ku sheegaan zaraacada abuurka iyo xirafka farsamooyinka iyo buyucda saddexdaasaa lagu sheegaa waxaa soo raaco haniimada aa maksad idan tee ugu fadli badan marka laga hadlaayo zaraacaday horumariyaan marka laga reebo waa haniimada marka laga tago saddexdan kale zaraacada u fiican dhahaan abuurka beeraha sababtoo ah maxa beerleyda waxay leeyihiin hadduu qof fiican yahay waa ka yaqiin badan yahay kuwa kale xabadaanu dhulka isaga ridaa ilaahay unbuu iska kala saarana laakin dada kuwaan hadda jooga salaad tukan maayaan ma waxa waaye baaca waxay un ku dhex jiraan baashaas keliya ayb marka taa wax afarta noocba isku soo duuduub waxaa ugu fadli badan haniimada maalka aada kusoo kasbato hubkaaga aada kusoo kasbato od gaalada ka furato oo jihaad aada uga furato ayaa ugu fadli badan sababta waxaa weeyaan waa maksabkii nebiga waay sala allahu alayh ali wasalam ilaahayna nebiga maksab oo hooseeya uma dooraayo maxaa nebigu muxuu yihi wajucila risqii taxta dilli rumxii markii horena nebiga waa ganacsan jiray markii dambena mar ariyu raaci jiray mar waa ganacsan jiray markii dambena jihaadku ku kasba jiri ibnu xajar saasuu leeyay ama in la yidhaha makaasibta dhan ha layska cadilo oo yaa la shaqaysanin haddii la yihaha makaasibta ha la cadilo ilaahana la kala saarana taas camal waa qadinimo w tawakulna ma ahan waxaa weeyaan waa waa tawakul ma ahan taas oo kale waxaa la yidhaha alictimaadu cala allahi maca akdi lasbaab alla inaad tala saarata asbaabtiina adigo aada la timaado alla ayulkasbi kasabkee adyaba ugu wanaag ugu xalaalnimo badan oo ugu fiican makaasirta qaale wuxuu yihi camal rajuli camalu rajuli qofka camalkiisa biyadihi gacantiisa oo ku shaqaysa birtoo tumaa maalan kabau tolaa ama waxuu sameynaa gacantiisuu ku shaqaynaa farsamo gacan ah wa kullu baycin iyo beyc dhammaantiis oo mabruurin daacad laga noqdo rawahu lbazaar sax beec oo daacad laga noqdaa jannaa lagu galaa ogow yani duruqda khayrka ilaahay umada ummadda cariiri ugama dhigo yani ninka masaajidka jooga oo tasbiixda badan oo qur-aan akriska badan bahda u furan oo jannada ilaahi subxaana watacaala uu ku raadsado ninkaan suuqa joogad arkaysana baaba isagana u furan <coughs> cariiri loogama dhigin xadiidkii bukhaari ku sugnaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam ninuu ka sheekeeyey wuxuu ahaan jiray ninkaas marka baa'ic oo nin waxgadow ahaan jiray nin ganacsada u ahay wuxuu samay jiray ninka hadduu dadka wax ka daynsado nin xoola haysta hadduu yahayn waa sugi jiray nin wax haysta hadduu yahay ninka wax ka daynsado iska sugi jiray kaana yundiru waa u kora jiray almuusira midka xoogaa tanaadka oo haysto wayatajaawaz can ilmucsir ninka aan deynta iska bixi karin iska dhaafa u dhihi jiri wiilashiisana waa kula dardaarmay inay sidaas oo kale u dhaqmaan ninkii wax haystana waxau kasuga deynta kii aan wax haysaninna isku daayo markii waa dhintay ninkii markau dhintay ayaa alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi annagaa uga owleysan ana asaga iska dhaafnay ilaahi subxaana wa tacaala asagoo maadaama uu dadka dhaafi jiray aljazaa min jinsi alcamal annagaa uga haboon inaa annagana iska daynin allah subxana wa tacaala waxaa lagu abaalmariyey marka wixii uu ku dhaqmaayey isaga marka uu dadka kula dhaqmay ayaa rabbi uu ku abaalmariyey fiir marka janna uu ku galay riwaayadka qaar waxay leeyiin ninkaas weligiis camal ma sameynin aan tawxiidka ahayn waa nin muslima oo kan camalkan sameeyo ah bes bal riwaayaadka qaara waxay sheegay inahu kaana nabaashan inuu markii hore ahaa jiri nabaash waxaa la yidhaha ninka karfanta la baxo dadka dhintay karfanta kala baxo yani dunuub waaweyn oo ku jiri jiray ninkaanu maca dalika ilaahay waa u dhaafay dunuubtaas muxuu ugu dhaafay musaamaxada dadka uu kula dhaqmay waxaa nabiga laga warinaya sal l slam yii allah u naxariisto nin eh, raxima allahu cabdan addoon allah u naxariistay samxan yani dadkaas eh, nin saamaxaad ku sifaysan ah idaa idaa idaa baaca ishtaraa hadduu wax gato hadduu wax iibsanaayo isaga hadduu dadka wax amaahiyo hadduu wax amaahanaayo adoon mar walba saamaxaad badan allah unaxariiso o kamaa qaala sal l slam marka kullu baycin mabruur marka laleeyahay baaci laftirkiisaa jannada lagu shaqaysan karaa haddaad makasabkii xalaal aada haajiso daacad aad ka tahay shaqadaada oo dadka u ixsaan fasho jannadaad ku gelaysaa shaqadaadii aad wax ka helaysaad jannada dana ku mudanina lidalika marka imaamu nawowi eh, khiyaamkiisa waxaa ku jirtay abwaabta u baabaystay baabu kasrati duruqi lkhayr saasoo kale baab ahaa ku jira duruqda khayrka lagu gaaraa inay tiro badan yihiin ciriiri ma aha meeshaad joogtaa adigu aada khayr ka kasba kartaa haddaad macallin tahay haddaad tahay eh, nin farsamo le haddaad tahay nin eh, dad wax u akriyo masjid joogo wahaa kadaa qaadiga madaxweynaha meel aan ilaahay loogaga dhawaa karin malaha subxaana watacaala oo oo abwaab lkhayr waa fara badan yihi wacan jaabir bni cabdillahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyay anahu samica rasuula llahi sal l l slam nabigu maqlay yaquul isagoo oranaa caama alfatxi sanadkii maka la furtay wahuwa bimakata isagoo maka joogo oo maka ku sugan ina allaha alle nabigu hadalkaanu yii hadalka nabiga soo uu xikmad badan yahay in allaha alle iyo rasuulahu iyo rasuulkiisaba xarama bayca alkhamri khamrada beeceeda waa xarimay way xarimeen walmaytati baktiga beece walkhinziiri doofaarka waalasnaami asnaamta beecooda waa xarimeen faqiila waxaa la yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahiyow ara-ayta bal ii sheeg oo nooga waran shuxuuma almaytati baktiga baruurtiisa xayrkiisa baktiga xayrkiisa fa inahu isagu tudlaa biha sufunu doomaha ayaa lagu rinjiyeeyaa oo lagu subkaa yani doomaha ayaa la marmariyaa fa inahaa iyada tudlaa waxaa la marmariyaa bihaa iyada asufunu doomaha fa inahu tudlaa bihaa waxaa la marmariyaa asufunu doomaha watudhanu bihaa waa lagu subkaa aljuluud harag maqaarkana waa lagu subkaa oo subagaa lagu jilciyaa wayastasbixu biha annaasu wayastasbixu waxaa ku waxaa hurin dalbado bihaa iyada waxaa ku hurin dalbado annaasu dadka dadka ayaa waxay ujeedaa waquud camal ay u isticmaalaano fay ruuxda ka dhigtaan misbaaxay ka dhigtaan waystasbixu waxaa iftiinsado bihaa iyada annaas dadkaa iftiinsadaan dadka ayaa iftiinsado oo xayrtii waa ka shumaca iyo waxaabaskaas dhiganay marka waxbaa lagu iftiinsana hadhow qaala nabigu marka wuxuu yihi laa buu yihi maya laa may buu yihi mayadaanay culammada marka isku khilaafeen mayadaan xaggee u laabanay marka wax mayl laga yidhi waa maxay qaar culamada kamida ah imaamu shaafici iyo sheikhulislaam ibnu taymiya iyo waxay leeyihiin laadan waxay u noqonaysaa beeca in allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri sooma dhigin bayca alkhamri wa wa wa wa wa waa sii waday laadan marka waxay unoqonaya laa yani beeceeda waa xaaraam wa in kaana aada sheegteen in lagu intifaacsan karo baktiga xeyrtiisa haddana maya iyo nebiga oo taasu ma keenayso in la kala gado karo bakti in bakti la kala gado karo sababtoo ah dadkaa ku intifaacsan doona darteed maya tafsiirkaas imaamu shaafici baa iyo sheikhulislaam ibnu taymiana saw u iishay akaru lculamaa lak waxay u badan yihiin laadan waxay u noqonay isticmaalka isticmaalkay u noqonaysa ay u laaban mayso beeca keliya u laaban mayso maxaa yeelay ibnulqayim wuxuu leeyahay tan waxaa caddaynaayo shayga wuxuu u laabtaa daa'iman ilaa aqrabi madkuurin u laabtaa wixii ugu dambeeyey oo lasoo xusay baa loo celiyaa shaygaas maxaa u dambeeyey beeca waa soo horreeyey isticmaalkaa u dambeeyey lianna waxay yidhaahdeen fa inahu tudlaa biha sufun watudhanu biha aljuluud wayastasbixu biha annaas qaala laa buu yidhi maya marka isticmaalkaas ba waa la diidan yahay dheen culamada isticmaalkaa laftirkiisa ayay laadaan u laabanaysaa qaaraasa akaru ahlicilmiga saasay u badan laakin baciid maaha qowlka imaamu shaafici iyo sheikhulislaam ibnu taymiya sababtoo ah waxyaaba badan oo la isticmaalay bay u daliishanayaan faqaala laa buu yidhi maya huwa xaraamun huwa isagu xaraamun xaraamun huwadaan marka waa huwadaan marka ma isticmaalka mase waa beeca labadaas madhabaa ku kala jira xadiidkan marka aada macnaynayso la socon aa marka ogow in laqbada keliya aysan muhiimad lahayn tan ku ogaada qofka hadda doon laqbeena muxuu dhihi lahay laa maya huwa isagu xaraamun xaraam waay isaga maxay tahay marka ma isticmaalkaa mase marka culimada shuruucda kutubaha shuruucda daa'iman wa abadan qofka inuu xadiidka ka raacdo xadiid ha sharxin ha macnaynin ilaa inaad kutubaha shuraacda aad ah soo fiirisa ma hadii kale dadka waxaa weeyaan cilmi iska qaasir haddii ereygan xarafkan keliya un la macneyo la daba jeedo uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi cinda dalika meesha agteeda qaatala allahu alyahuuda yahuud allah lacnado allah dagaalo ina allaha alla lamaa xarama calayhim markuu ka xarimay shuxuumahaa xoolihii marka baruurtooda jamaluuhu way qurxiyeen uma markaa dabadeed baaxuuhu say u qurxiyeenna waa dhalaaliyeen riwaayo kala fasiraysa adaabuuhu say u qurxiyeen baruurtaa iyaga laga xarimay cala aladiina haaduu xaramnaa calayhim kula dii dufur وmin albqri wاlغnmi xaramna عalayhm شhuxumahumaa إla ma xmlt ظuhuurhmaa aw اlxawaaya aw ma اkhtalطa bcadm dalika jaزaynahum bbagyihim ilى akhir اlaaya nacam waxaa ku jirta marka waxaa weya shuxuumtii ayagoaba laga xarimay inay cunaan yuhuudda marka maxay sameeyeen daruura inagana laga xarimay inay shuxuumtii waa kululeeyeen waa dhalaaliyen markay dhalaaliyeen saliid camal ay noqotay iibiyeen marka jamaluuhu way qurxiyeen uma baacuuhu waa gadeen marka faakaluu tamanahu markaasay waxay cuneen lacagta ka soo gashay markaasay waxay yidhahdeen markaasay waxay yidhahdeen anagu ma aanan cuninay anaku ma aanan cunin eh, baruurti ma cuninay waana cuneen si waxay u cuneen laab lalaabay u cuneen qaab kaley u cuneen maxaa yeele shayga lagaa xarimay adugu haddaad iibiso lacagtiisa cunto waa islamid inaa khamro cabto xama dhaaf mutafaqun caleyh xadiis buhaari muslim baa soo xadiidkan marka waa min wuxuu kamid yahay qawaacidda uu ku dhisan yahay buyuucda buyuucda manhiga ah xadiidkan uu ku dhisan yahay lidalika ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam ee uu arbiciinka nawowi uu ku sharxo afartan iyo laba xadiis waa arbaciinka nawowi sideed xadiis uu ku daray konton xadiis uu ka dhigay ibnu rajab sideedda xadiis uu kusoo daray xadiidkan waa kamid yahay sideedda xadiis uu soo xulay waa axaadiis xul ah iyada kanaa kamida marka ku jira ibnu lqayimna sharax fiican oo zaadulmacaadka juska shanaad uu saaray xadiidkan wuxuuna tilmaamay in allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri marka laleeyahay wax kasta oo waxaa soo gela khamrada keligeeda la sheegay laakiin waxaa ciwaan ay khamrada u tahay wax walba oo maanka dooniyo binjiga xaaraama ah, daroogadaa xaaraam ah waxaa xaaraama eh, qaadka xaaraam ah wax walba oo fasaadiya caqliga ama marka eh, caqliga dhib u keenayo xaaraam khamrada ayuu raacaya taasay culamada marka ay sheegeen in allaha xarama bayca alkhamri marka ilmaha laga biishaa qaadka iyo waxaas wax ka jira ma waxay lamid tahay maxaarama ilmo laga biilana marka maxaaraama saas xalaal ku noqona marka sharcigu saa ma ah waa kii yidhi oo kale naagti tiri eh, intay zinay jirkeeda intay iibsatay oo ay tegi agoonan ka beelaya tegi markaas waxaa la yidhi waxaani waxay yidhahdeen ka kaafilati lyatiimi ka kaafilati lyatiimi min kaddi farjihaa laki lweylu laki ka kaafilati lyatiimi min kaddi farjihaa laki lweylu fatacafafii walaa tatasadaqi iska dhowrso oo zinada ka dhowrso waxna sadaqaysanin qofka hadduu xaaraanan anigu sadaqaysana uu leeyahay waxaa laleeya maya sadaqada iska daa xaaraantaana ka tag yaa fiican inaad xaaraan samayso sadaqo ku bixiso iyo inaadan waxna sadaqaysanin xalaashu adig ay kugu koobnaato inaad waxba sadaqaysanina fiican ood xalaashu ku dadaasho ma garate laakiin waxbaa sadaqaysana xaaraanana ku aan kusoo kasbaa maya waxaa lagu leeyay xaaraanta iska daa waxna sadaqaysanin masaakiinta waxay cunaan ilaahay baa u helayaa subxaana wa tacaala mma loo weynayo maraqaadku halkaasuu ka baxay walmaytati baktigana waxaa soo gelaya wax walba oo aan la gawrac sharciga aan la gawracin wixii iskiis u dhinto iyo waxaa soo gelayaan wixii gawrac sharciga aan la gawracin gawrac sharciga waa maxay inuu muslim gawraco ama kitaabi inuu gawraco marka eh, isla markaana gawrac u dhaco waa dabxi isla markaa daabixuna inuu noqdo kitaabi ama muslim muslim ama kitaabi bisinkana imaam axmed iyo kale inaan laga tegin oo shardina laakiin ibnu cabaas iyo imaamu shaaficiiy qofka muslimkaa qalbiga uga jiraa bay leeyihiin masaladaasna adcimada ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka saas darteed marka waxaa kaloo soo gelaya neef ordaayo iska lug soconaayo haddii la qeyb laga soo goosto waa bakti maadaama nebiga oo bakti ku xukumay ma la kala iibsan karo walkhinziir khinziirka asagana waxaa soo gelaya qaybihiisa oo dhan laftiisa iyo dhogartiisa iyo hilibkiisa iyo baruurtiisa kulli waa wada xaaraam mala kala iibsan asnaamtana waxaa soo gelaya culamada le wax walba oo diimaha fasaadiye shay kasta oo diimaha fasaadiyaa soo gelaya sida kutubka kutubta shacwadada kutubu sixri iyo kutubu lkhuraafaat kutubta shirkiga dadka ku dhiirigelinayso kutubta le asnaamta maxaa loo diidaa kale in la kala gato sababtaa shirkigay keenaysaa soo maa kitaab oo shubha shubha shirki ay ku taallo asnaamta uu la mid culamada ibnulqayim iyo saas marka kutub badana in la gadaan xaaraan wax laga ganacsada manaaqibka iyo tadkiratu ahlilyaqiinka iyo waxa lamidkaa iyo kuwaan hadda ay soo qorqorayaan saqaaf iyo iyo wa amhaaluhu kutubta ay soo qoraan oy leeyihiin jawaazu listigaafati bigayri illahi iyo waa shirki maxdi ah way ka ciwaankiisa ayaa ayaa ayaa shirki maxdi ah oo ku cadyahay jawaazu listigaafati bigayri illahi ala soo qoraa iyo kuwa nabhaani uu qoraayo shawaahid lxaq fii jawaazi istigaasati sayid alkhalqi kulluhaa waxaa weye dadkay diinka ka fasaadinaya laa yajuuzu baycuhaa walaa shiraauhaa dad in looya ma banaana maxaal asnaam ciladii loo xarimay wataan ayaa kula nacam maanta dhan madad yaa sheekh fulaan kuhaayay kuleeyihiin nacam markaad dhibaatooto nebiga bashar lama dhihi karo nebiga waxaa weeyaan marka waa loo istilaatay waa loo qaysho karaa dhibow kaa bixi karaa waxaasaa ka buuxo shirki kutubasna idan marka halkan ibnuqayim wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaya xadiidkan buyuucda la xarimay qaarna waxay u laabanayaan caqliga wax fasaadiyo qaarna wax diin diimaha fasaadiyo qaarna wax dabaaicda fasaadiyo waa sida khinziirka oo kale nacam waxaa la rabaa marka axaadiid in qawaacid inta laga qaato hadhow xadiidkan ka qaacido ou noqdo masaa-il badan loo soo celi karo diinka qofkaasaa fahmin oo ilaa qof lafdi un daba jooga diinka ma fahmin alaa nabiyina mxamedi waaalihi waxaan soo aynay oon ku dhex jirna kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniy raximahu llahu tacaala kitaab lbuyuuc ayaan soo haynay xadiidkii jaabiraan ku dhex jirnay wacan jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anahu samica rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebiga nebigou maqlay isagoo odhanaya caama alfatxi sanadkii maka la furtay wahuwa isaga oo bimakata maka joogo oo halkaa marka ku sugan in allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa xarama beyca alkhamri khamrada beeceeda iyo xarimeen walmeytati iyo baktiga khamrada marka waxaa soo gelayaan dhahnay wax walba oo caqliga dooriyo oo marka waxaa weeyaan sidaan waxaa loogu xarimay siyaanatan lilcaqli caqliga in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wixii caqliga argushaayo ayib sababka marka beeceeda uu manhiga ku noqdayna waxaa weeyaan imaa linajaasatiha najaasadeeda ama inay tahay lixurmati intifaaciha intifaaceeda in la xarimo labadaa un mid qolada najaasada dhahaysana najaasay ku xarimayaan dartiid darteed qolada marka najaas ma ahan laakiin waa xaaraam intifaaceeda oo dhana ah xaaraam ah qolada dhehaysana waxay leeyihin waxay xaaraam ku tahay lixurmati intifaaci haadaas waalmaytati iyo baktiga baktiga isagana waa najaas aan hore usoo marnay nacam dahaarada markaan joogin ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur yani haddii aan la magdaynin inuusa daahir ahaynaa laga qaadanaa soo maha oo marka mafhuum uu ku yahay iyo xadiidkii ahaa marka wax kasta oo maa ubiina min alxayi ama maa quطca min albahimati wahiya xaya fahuwa mayitun kamaa qaal wixii neef nool laga gooye waa bakti dahaaro waxa loogu soo daray waxay ahayd in najaaso marka ay tahay naam ama waxaa marka sidoo kale de maslaxana kuma jirto oo waxaa weeyaan waa dacaam waxaa aan fiicnayn waalkhinziiri doofaar doofaarkaasna marka meytada waxaa soo gelayaa gelayaan wixii iskiis u dhinto iyo wixii aan zakaad sharciga ah aan la gowrin wixii gowrac sharci ah aan la gowricin bakti waay neefkii masalan bastoolad lagu dhufto oo inta wareero saas ku baktiyo ku dhinto ee hilibkiisa kadib la jarjaro oo ah, bakti waay meytadaas mushrig wixii uu gowraco haba gowraco dhiig ah ka daadiyo hadduu doono ko mar maadaama gawriciisa oosa sharci ahayn iyadana waa meytadaas waa bakti lama gedi karo lama iibsan karo lama cuni karo beeceedana waa xaaraam walkhinziiri iyo doofaarka doofaarkana waxaa soo gelaayo noocyadiisao dhan nacam iyo qeybihiisao dhan laftiisa waa xaaraam baruurtiisa waa xaaraam maqaarkiisa waa xaaraam seedii wax walba oo doofaar uu leeyahay xaaraam nacam kan marka isaga wax maslaxan ku jirin saasuu sharciga dadka uga reebay waxaa weeyaan waa ghidaa khabiid waa wax la cuno oo aad khubsi khubsi badan wey u nacam dadka cunana waxaa weeyaan marka dad oo qiimo leh ma ah waa dad kiiro aan lahayn oo iyaga dhanba marka wax xishood la yiraahdo qaamuuska aysa ugu jirin walasnaami asnaamta asnaamtana waxaa weeyaan diinkay darar u yihiin maadaama diintii weyneyd oo wax walba ka weyneyd ay asnaantu barar ay u yihiin lama kala iibsan kara marka sanab marka lagu leeyay marka maxaa soo gelaa timtaal taallada yarta oo qofka taallada timtaalka waa taallada yarta musawirka dhagaxa ah oo eh, shimbir la qoray hadduu rabo ha noqdo dadaa guryaha ku sharaxa dad ayaa guryaha ku sharaxa shimbir sida dhala ama dhala laga sameeyey ama dhagax laga sameeyey la qorqoray oo shimbir laga dhigay oo kale eh, iyo kulaal iyo waxyaabahaas marka intay dhagaxa qorqoraan ay wax nool ka dhigaan oo dhan wuxuu soo gelaa eh, sanamkuu soo gelaa maxaa sanam waxaa la yihahdaa waa maa lahu suura wixii suuro leh oo oo dhagax laga sameeyo kala ayaa eh, waxaa la yihahdaa sanam haddii aan suuro uusa lahaynna wathanaale mujaahid si uu kala saaray nacam marka asnaamtii waxaa soo gelaayo musawirada in badan oo kamid a ah soo gelaya marka asnaamta wixii ruux loola masawiro lidalika nabiga sal l salam waa kii uu cali kula dardaarmay an laa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timtaalan ilaa famastuhu taallo inaanan ka tegin ilaa inaan baabi'iyo maaha wixii marka in la baabi'iyo ay ahayd marka maalka lagu soo gadaa in la kala gato iyo ninkii ku shaqaysto meel noocaas oo kala furto oo dadka waxaas ka iibiyo oo geedahan ka iibinayo guryaha lagu sharaxdo asnaamta waawaa weyaan waa beecan banaaneed waxaa kaloo asnaamta soo gelaya culamada ku daraan shay kasta oo diinta darar u ah al cillada adiga weligaa lafdiga lama ag istaago cillada asnaamta in loo kala gato loo xarimay waa maxay najaas ma aha asnaamta iyada ma aha najaas ma aha cilada waxay tahay diinkay dhib u yihiin diinta ayay dhib u yihiin marka waxaa soo gelaya wax kastoo diinta dhib u ah dhib maxad a ah diinta u ah sida kutubaha sixirka kutubaha eh, waxaa soo gelaya marka khuraafada oo shirkiga iyo balaayada ay ku yaalaan lama kala iibsan karo mana la kala gadan karo qofka iyo eh, macnaha haddii la yiraha marka dabcan kutubahaasoo kale dadka culummada inay haystaan oo ay radiyaan iyo sawma aha haddii la yiraha dadka culummada waa hal ama labay uga baaha karaan taa darteed looma rugsay karo looma dhihi karo suuqa halagu gado marka ayaga siyaabo badan bay uheli karaan marka taas ma fasaxayso in suuqa la geeyo la beeciyo ma keenayso kutubtii dadkii caamo iyo culamoba laga iibiyo ma bana ma banaynayso nacam ibnulqayimna zaadulmacaadka aada u sharxay xadiidkan ibnu rajabna jaamic alculuumka sideedda xadiidka ziyaadada oo ku daray fawaaid fara badanna waa ka bixiyay asnaamta marka waxaa soo gelaa iyo kutubaha ahlu bidcada oo bidcada maxdiga ay ku tahay marka masaladan marka laleeyahay kutubaha bidcada waa waa waxa weeyaan baabkaanay soo gelaysaa waa in marka culimmada loo bandhigo waxaa dhici karta kitaabo inay dhowr meelood bidco uga taadno in badan oo kitaabka kamidana ay waxyaaba fawaa-id fara badanoo oo sunnada ah ay ku taadno waa la heli karaa kutub noocaas oo kale haddii la yidhaha kuwaas lama kala iibi karo hala gubo ama waxaas uluwi waay taas lama ogola culamada marka sheekh ilalbani raximah llahu tacaala mawduuc kan u dhow mar la weydiinayana wuxuu ku jawaabay shayga waxaa loo fiirinaa maslaxadiisa iyo mafsidadiisa hadday maslaxadiisu yar tahay oo mafsidadiisu badan tahay baabkaana la haleeshiinaya in la iibiyaana ma banaana marka qofka ka ganacsanaayo oo tarwiijinaayo oo suuqi gelinayana wuu ku dambaabaya laakiin haddii agtarkiisa ay masaalixdiisu ay badan tahay meelayow dhifa ay marka ay shartu ayay kaga tahay taas waxaa weyaan iyadu marka waa waa sahlanta in loo gud inta badan oo masaalixda faa loo xayiri maayo intaas yartaa oo sharta ah daa'iman sharcigu jaanibka wuxuu qallibaa marka qaalibka ou qallibaa wailaa kitaab waa yaryahay oo kulligiis wada wada wada saxsan inkastoo hadda khaladka adba xajmigiisa ou la egyahay laakiin kutub fara badan oo sunno oo aada looga faa-iideystaa jirta culamo caamada ay ka faa-iideysato maca daalika masaa'il il khatiira ay ku taal oo weliba marka caqiidada taabana kuwaasoo kale marka lama dhahayo dhowrkaas mas'alo darteed kitaabka ha looga tago ha loo gubo ma la oranay dad marka beri waxaa jira saasoo kale fadwooday oo sameeyey oo kutub noocaasoo kale guba dad culumo raacsan ma ahayn dadkaas ahlu cilmigana beriyay ka yihiin kuwaasoo kale wayna ka beri noqdeenba kutub rag marka ilaa qulubiga waxuu gaarsiiyey qaarkood fatxulbaari iyo inay gubaan ah, marka xadda u gaarsiiye marka qofka hadduu quluwigu ka bato faa-iide mala waa in la inkira quluwiga daa'iman wa abada marka dadka dadka ku badinayo quluwiga oo khaladaadka xajmi aan u yeelaynin oo war qaladkan iyo qaladkan farqi ma u udhexeeya aan dhehaynin oo keliya bimujarad qalad dadka diinka uga saaraa imaa takfiir ay noqdaan ama imaa waxay noqdaan dad diinkiiba ka insilaaqo marka dambe marka hadda fatxulbaariga ama sharaxa saxiixu muslimka waxa dadka qoray waa bani aadam dabcan culumo bani aadam oo gefi karta wa gefkuna ummadan waa laga rafciya dayna umana aysa qasdin dabcan rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa bay wax ka gelayeen fawaa-idda ay qoreena marka ka badan taasaa marka kitaabkii oo marka muhiim oo ku yahay mana laga maarmaayo kutubta iyada mana nagu xambaarayso kutubta iyagoo saas u qiimo badan in laga aamuso akhtaada kitaabada labada kitaab ku yaala labada kitaab nabiga ma qorin sala allahu alayh waali wasalam bani aadamaa qoray marka dadku waa in labadaas loo dhexeeyo bayna alghaali waaljaafi in loo dhexeeya marka maa in dhibka uu ku gaarsiiyey iyo quluwi haar aad tiraahda ibnu xajar raximahullah ma la dhihi karaa imaamu nawowi ma la dhihi karaa iyo dadaa gaari nacam baciidna maaha waxaasoo kale nacam waxaa laga yaabaa inay dadka ku tahay laakiin dad noocaas waa la ark waxaasoo dhanna waxaa waxaad uga daawoobaysaa iyaakum walguluwa fi diin diinka guluwa lagu sameyna in layska ilaaliyo marka xaqa unbuu qofka raacaa kitaabka xaqiisa uu badan yahayna waa kitaab nafci leh kitaabku xaqiisa uu yaryahayna baatilkiisu badan yahayna waa in laga fogaadaa lagana digaa nacam taa iyada marka culimaday u taallaa waxaana in maslaxadiisu badan tahay in nafsadiisu yar tahay waxay u taallaa marka dadkii ahlucilmiga kutubta wax ka garanaya cajaladahana waa noocaas oo kale cajaladuhuna kutubta unbay raacayan faqiila waxaa la yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ara bal waxaad ii sheegtaa shuxuuma almeytati baktiga baruurteeda baktiga baruurtiisa fa inahu isagu tudlaa bihaa waxaa lagu eh, waxaa la mariyaa oo lagu rinjeeyaa sufuli doomaha watudhanu waxaa lagu subkaa bihaa iyada aljuluudu daruurta daruurta u laabana aljuluudu baa maqaarka ayaa lagu jilciyaa oo lagu subkaa wayastasbixu biha naas dadka ayaa shito oo hursado oo faynuusi ka dhigto faqaala wuxuu yiri nabigu sala allahu alayh wali wasalam laa maya huwa isagu huwadaan marka xaggey u laabana isticmaalkay u laabanayna waa layihi oo huwa ay isticmaaluhu baruurta in la isticmaalaa xaraamun xaaraam weeye baruurta baktiga ama in la yiraahdo laa maya huwa beeca baruurta in la iibiyaa oo baktigu ama baktiga ama baruurtiisa in la iibiyaa xaraamun xaraam marka huwa in beeca loo celiyo damiirkaas ama in isticmaalka loo celiyo waa laba madhabo culamadu sheekhimaam eh, eh, eh, shaafici raximahullah iyo sheikhulislaam ibnu taymiya waxay ku tageen huwadan in beeca oo u laabanayo ay albaycu laakiin imaamu shaafici ibn xajara ka xikaayooda sheikhulislaam ibnu taymiyana zaadulmacaadka ibn lqayima uga xikaayooda ka sheegay laakiin jumhuurta culamada waxay u badayin huwa ayay isticmaal shaygaan maada aya isticmaalay sheegeen yaa rasuul allah waxaana lagu sameeya kanaa lagu sameeya kanaa lagu sameeya ka waran markaasoo damuur damiirkuna waxay u laabtaa dabcan ilaa aqrabi madkuurin shayga ugu dhawaayo lasoo sheegan isticmaala laga hadlaya beeca mar horaa lasoo dhaca oo xadiidka awalkiisuu ku jiro markaasu wuxuu yihi huwa isticmaalku xaraamun xaraam wey sidaaktar ulculamaa saas dhahay laakiin nin meelo la isticmaal aahaaru keenaya ibnu xajar in isticmaalku uunan xaaraam ahayn aathaarku sidaasuu keenaya marka baciid ma aha damiirkan in beeca oo u laabanayo ma foga uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi cinda dalika meesha agteeda qaatala allahu lyahuud yahuud allah lacnado allah dagaalo in allaha alle lamaa xarama calayhim markuu ka xarimay shuxuumahaa baruurta baktiga baruurtiisa markuu ka xarimay jamaluuhu way qurxiyeen jamaluuhu waa qurxiyeen say u qurxiyeen yani riwaayo kalea tilmaamaysa adaabuuhu waa dhalaaliyeen say u qurxiyeen waxay tahay way dhalaaliyeen saliiday ka dhigeen baruurtii xayrkii ka dhisay saliid ka dhigeen uma baacuuhu way iibiyeen markaas kadib fa faakaluu way cuneen damanahu qiimihiisi bay cuneen lacagtii ay ka helaan bay cuneen markaasay waxay n anagu maya baruur ma aanan cuneen laakiin si waxay u cuneen kayr mubaashir oo intay dhalaaliyeen saliid ka dhigeen iibiyeen markii dambe ay cuneen baabkan marka idan waxaa xadiidka intiisa dambe laga qaadanaa taxayulka inuu xaaraam yahay taxayulka inuu xaaraam yahay zakadana waa uga soo hadalnay meeshaas oo zakadian ugaga soo hadalnay laa yajtamicu laa yujmacu bayna mutafariq meeshaasa oo saahay maxaa yeele shayga lacnada ay ku muteen muxuu noqday waa taxaayulka sheekhulislaamna kitaab uu ka alifo bayaanu daliil calaa budlaani taxliil masalada taxliilka fuqahadii ummadana nabiga sala lla ly slam waa ti uu yiri latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuhum hadday god abeesa galaan waa ka dabagelaysa waa raacaysa yuhuud iyo ku dayadaysa dad marka badanoo muta weliba dadkii dambe oo fuqahada marka fiqiga sheeganayo isi in badanoo kamida waxyaabahan ay ku dhaceen marka ilaa sheekh sheekhulislaam ibnu taymiya uu sheegay waxaa jirtay bacdu alxanaabila almutaahiriin ay fadwoodeen yii in qofka muxrimka intu intuu sii ugaarto intuu banaanka kusoo ugaarto xilliga uu soo gashto saas oo kale ma inuu isagoo muxrima shabaqi inuu sii dhigto marka isagoo xalaal inuu shabaqi dhigo oo iskaga taga marka iska xarmado adhow marka uu la baxo markau dabinka usoo galo uu la baxo tartiib ula baxo masale noocaas kushe inay arrintaas banaantah muxrimku dabcan sayd ugaar waa laga xariyay si marka kayru mubaashir in loo ugaarta lama rabo oo sidii yuhuuddii oo kale sabtiga laga reebay jimcadii dhigteen axadiina waa kala baxeen meesha marka ninkan muxuu samayna dabinu sii dhiga isagana waa ugu dhacaa markaasu hadi uu kala baxaa waxaa weyaan nafsu waxawaay wixii yahuudda lagu lacnay dad sameynaayo banaynaya la arkay oo la helay oo fiqiga isa siinayo wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo odhanaayo ida ikhtalafa almutabaayicaani labada wax kala gabanaysa hadday iskhilaafaan walxaal laysa beynahumaa dhexdooduna bayinatun markhaati aanay jirin falqowlu warka la qabanaayo maa yaquulu rabbu silca badeecada kan iska leh badeecada saaxiibkeed wax uu oranayo weyaan qowlka la qabanayo ow amase yatataarakaani waa iskaga tegayaan oo kana lacagtiisaa loo celinaa kana badeecadiisa u qaadana iskaga tegaya ama hadday heshiis rabaan warka waxaa la yeelayaa baa'ica warkiisa ninka xoolaha iskale waa ninka baa'ica mogta naam rawaahu lhamsatu shantii baa xadiidkan soo saartay wasaxahu lxaakim xaakimna uu saxiix xadiidkan marka bimajmuuci duruqihi ayuu xasan ku noqonaya oo bayhaqi wuxuu yidhi hada isnaadun xasanun mawsuulun wej kalena waa lagu wariyey buu yidhi idaa jumica baynahumaa haddii la jamciyo labada wej saara alxadiidu bidalika marka qawiyan xadiidku waa ku xoog badana marka meel kalena wuxuu yidhi bayhaqi hada asaxu isnaadan kan marka waa isnaad ahaan waa mid asax ah ibnu kathiir sida uu sheegaya irshaad lfaqiih marka xadiidkan bimajmuuci duruqi waxau ku noqonaa xasan masalada fiqiga xadiidka ku jirta laga qaadanayana waxaa weeyaan labada qof eh, ee wax kala iibsanayso hadday iskhilaafaan waxay isku khilaafayaan ha noqoto qiimaha ama ha noqoto qadriga laba waxbay isku khilaafi karaan sida badan shayga intii la kala siistay ama shayga qadarkiisa iyo qiimihii iyo shayga qadarkiisa inay isku khilaafaan masalan ninkan wuxuu leeyahay waxaan kaa gaday masalan shaygan waxaan kaa siiyey aniga eh, boqol dollar markaasu wuxuu leeyahay kii kalena maya sagaashan ay tiri maya boqolan ku yiri maya sagaashan ay tiri waa qiimihiibay isku haystaa amaba taas waa min jihati athaman wey min jihati alqadrina waa isku khilaafi karaan oo masalan qadri qadrigu muxuu noqon karaa shaygaanu intaas aad iga gaday iyo maya soo intaas aan ahaynaan kaa gaday oo ka yar intaas iyo wax lamida isku khilaafi karo dhinacna waa qiimaha dhinacna waa qadarka shayga tay doonaanba ha ahaata labadaase eh. imaamu shaafici madhabkiisa waxaa weeyaan labadoodaba in dhaar laga wada labadoodaba waa dhaaranaya anahumaa yataxaalafaan masala si fiican u feeriy labadaba inay marka dhaaranayo sababtu waxay tiri wuxuu yidhi labadooda mid kastaa waana muddici waa muddici waana muddacaa caleyhi mid kastaa waa waxaa weya muddici muddacaa caleyhi isku yahay sababtoo ah ninkan baaca wuxuu sheeganaa ninkan intaasaan ka gadaw leeyahy xaqou rabaa inuu ku sugo moogtahay dhinacaas muddaciga muddacaa caleyhi waayahayo isna marka dacwaan waxbaa loo haystaa may intaasaad igu sheegatay ood igu tiri waa munkir dhinacaas ka min jiha waxba inkira isaga jihana isaa dacwo ah sidaa darteed marka qaacidada ahayd loo yucda annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun amwaala qawmin wa dimaa'ahum lakin albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar xadiidkaas marka mudaabiq maku noqonayo meesha sababto nin walba waa lamudici waa lamudaca caleyhi maogta sidaa darteed marka wuxuu yidhi labadooda nin dhaarta gooni ule mala labadaba yataxaalaqaan maa dhaaranay hadduu mid baqo oo dhaarta ka cabsada kii kalaa ah wax yeelanayo dhaarta saas nacam taasaa marka imaamu shaafici isaga uu ku tegey abu xaniifa isaga wuxuu ku tegey badeecadu haddii ay taallo ay baaqi tahay oysan baabi-in waa wada dhaaranayan labadooda laakiin hadday badeecada nin gacantiisa ku baaba'day day isla mushtarigii ku baaba'day gacantiisa markaasoo kale marka wuxuu leeyahay haddii ninka gatay alaabta gatay ay gacantiisa ku baaba'day de qowlka waxaa weeyaan ninkaas wax gatay unbaa warkiisa la yeelay soo dhaarana dhaartii waxay u gudbaysaa ninkii wax iibsaday markaas taas uu kala saara asaga imaam axmedna sida shaafici oo kale uu ku tegay imaamu maaligna riwaayad saddex oo ah uu leeyahay oo kala duwan marka eh, imaamu maalik saddex riwaayo u leeyay mid shaafici qowlkiisa oo kale waa mid abu xaniifa qowlkiisa midna waxa weeyaan tafsiil kaleo hadduu alaabta la kala qaatay qabla alqabdi iyo bacda alqabdi waxba u kala saarsaara marka mawdicu basdihaa hadda halkaan khulaasada marka masaladan xagga fiqi ahaana aqwaashaasaa ama waxaa loo badan yahay inay labaduba dhaar dhaar hadday marka labaduba ay dhaartaan labadooda ay dhaartaan see la marka waa kala ceshanaya kale kana hadda u dhaarto kana u dhaarto or adiga alaabtaada qaadaa laleeyaday ninkaan meequu ku siiye intaas sii lacagtiisa u celi taas wey wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam aan maqlay yaquul xaal oo oranayo ida ikhtalafa almutabaayicaani labada wax kala iibsanaysa hadday iskhilaafaan oo ay qadarka mabiicda iyo tamanka tamanka ay isku khilaafaan walaysa baynahumaa bayinatun markaatina aynay u dhexaynin dhexdooda falqowlu maa yaquulu rabu silcati falqowlu qowlka muctabarka ah ee la qabanayo maa yaquulu rabu silcati badeecada ka u saaxiibka ah warka waxa uu oranayo marka xadiidka waxaa weeyaan dhaar hadda isaga ma sheegin xadiidka laakiin qawaacidda sharciga waxaa laga og yahayba daa'iman ninka qowlka la siiyo dhaara aad daba taalo waa masala iska sharciga hadaad maqasho qofkii waa Eh, labadii waxaas ku doodo falqawlu qowlu fulani yani maca yamiinihi baa meesha ku jirta o dhaarana layska seen maayo nin alla ninkii adaad maqasho marka qowlka hebelaa la siiyey hebel qawlkiisa waayo dhaaraa la soconayso sadiqa biyamiinihi o leeyahay waxaa lagu rumaysanaa biyamiinihi dhaartiisaa lagu rumaysana eh, marka xadiidka al dhaarta xaggay ka timid islayn dhaarta iska qaacido guud waay sababta waxba u mudana markhaati la-aan wax ku mudana laba unbaad wax ku mudan karta imaa markhaati imaa bilxalif dacwo mujaradon dhaarna lahayn markhaatina lahayn wa laguma muto lagumana qaato falqawlu waa yaqulu rabu silcati aw amase yatataarakaani waa kala tegay <coughs> aw amase yatataarakaani bimacnaa yatafaasakaani waay labada waa la fasaha caqdigii beeci waa la fasahaya markaas oo nin walba kalna maal hadduu lacag dhiibi waa kaas hadii unan dhiibina badeecadii u celin khalaas saas ayb wacan abi mascuudin alansaariyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi abu mascuudin alansaari cuqbata bni camrin alera cuqbata bni camrin can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa can hamani lkalbi nebiga waxau reebay eyga qiimihiisau reebay lacagta eyga laga hela lagu gado ayuu reebay wamahru lbagiyi haweenta zaaniyadda ah maharkeeda hadda maharaa lagu tilmaamay min baabi lmajaaza mahar loogu tilmaamay waxaa weeyaan eh, wax zina lagu qaato hadda mahar sharciga ah maaha muqaabilka eh, jirkeeda wax ay ku garanayso wamahru lbagiyi ayuu reebay naagta zaaniyadda ah lacagta ay ku qaadanayso zinadooda waxulwaani lkaahini kitaab gaablowga ama midka caraabka wax sheeg sheego waxa uu ku macaansanayo ayuu reebay macaansiyaa laga cabira sababtaa ah maay shaqa la-aan iyo dhib la-aan oo ku qaada shaqa la-aan iyo dhib la-aan oo ku qaadana waa waxau iska bilaa muqaabil oo qaadanayo ayb muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan saddex xugunaa lagu sheegay oo mabiicda ku saabsan xugunka koowaad waa eyga eyga hadda marka nebigu waa camin daahiru nahyata awalan lafdiga xadiidka waxaa weya nahaa can thamani lkalbi nebigu wuxuu reebay eyga lacagta laga helo can thamani lkalbi nahyiguna wuxuu keenaa wanahyu yaqtadi lfasaad nahyigu fasaaduu keenaa jumhuurta siday qabaan usuuliyiinta anam marka nahyigu maadaama uu fasaad keena beecaas waa faasid marka waa beec aan jirin waay wax miro ahoo ka dhalanaa marka ma laha ila markaa faasid maxaa la yidhaha sharciga waxa faasidkaa la yiha sharciga waxa weeyaan hadday cibaado tahayna waa wax qado layska rabo wey oo aan cibaadadii ka hadday mucaamalo tahayna samaradii mucaamaladaas marka ma la helayo saasaa faasid laga wada matalan haddii nikaaxu ou noqday nikaax faasida nikaax samaradiisu maxay ahayd qofku in haweenta ou ku xalaashado nikaax hadduu faasid yahay haweenta xalaal ma noqonaysa samaradii marka maqsuudkii ma lagu gaaro beec faasidana waa maqsuudkii lama gaaro isaga maqsuudkii waa inaad adigana tamankii milkiso asaguna uu kaa milkiyo mabiicdii ma la gaarayo kun si haddii wax laysaga gado xaaraam ayb marka saa marka nahyiga maadaama anahyi yaqtadi lfasaad waa xaaraam marka beec faasida w ey hadii lakala gato meesha labaad xukunka labaad waxaa weye nebigu waa ilaaqay eyga can tamani lkalbi eyga qiimihiisa ma dhihin ey oo marka ma kala saartaanin eeyaha mid ey ey yani lagu intifaacsado oo xoolaha raaco ama beerta ilaaliyo iyo ma uusan dhihin nabiga sal ly slam iyo mid kale ma uunan kala saarin waa wada ey u guuriye can lkalbi eyga qiimihiisa samankiisa marka mid kastaa soo gelaayo marka mid wax lagu dheebsado iyo midaan wax lagu dheebsanin labadaba lama kala garasa see kala geda karin marka sabab qofka ku helaa hadduu ey rabo inuu beertu ilaaliy inuu xoolaha u raaco waxyaabahaas oo kale ey oo kale wax qiimo laysaga qaata ninkii markaas haystaa iska sii kara qofka war orod xoolaha ku raaco l laakin inuu ka gato oo lacag ka qaato lacagtii maya taas waxaa la diida taas shaygan yani isticmaalkiisaas la baneeyey ma banaynaysa in wax lagu kala iibsado cilada marka ey qiimihiisa loo xarimo waa maxay imaamu shaafici wuxuu leeyay linajaasatihi sababta najaasadu waa lama kala gada karo yani najaaso kasta waa xaaraam najaaso kasta intifaaceeduna waa xaaraam saas daraaddeed marka linajaasatihi xaaraam ma kala saaraayo marka imaamu shaafici leey walba waa najaas markaas amaa maalikiyada ayagu imaam maalik iyo waxay qabaan maalikiyada in eygu uusan najaas ahay waxaan loo dhaqaayana ay iska tacabud ay tahay horena waa uga soo hadalna dahaarada marka kaadmeysa ayagu marka waxay leeyihin eyga qiimihiisa lama kala gada karo cillo weeye sabab hadduusan nijaas ahayn sababta loo reebay waxay leeyihiin sababta loo reebay waxay tahay waxay kala saarayaan midka intifaaca leh iyo midka aan intifaaca lahayn waxay leeyihin kan aan intifaaca lahayn waxaa la xarimay in la haysto axaadiista tilmaamaysa ninkii ey haysto maalin walba ajrigiisa meeqaa ka nuqsaanto qiraad sooma marka maadaama la reebay annahyu can itikaadihi ay in guriga lasoo gashto maadaama la reebay kala gadashadiisana saasay xaaraam ku tahay kii marka guri in la keensadaa kii marka in la haystaa ay banaanayd ay waa la kala gada karaa yaqaana kii ariga lo-dan ariga raacayay iyo kii beerta ilaalinayay iyo kii lagu ugaarsanayay in la haystaa ay jaa-iska ahayd kii in la haystaa ay banaanayd beeciisa oo banaanay ay marka arrimadaas laga raajixsan yahay ay inuu najaasiha raaji inta nabiga wuxuu yihi sal slam uhuru duhuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu yani an yagsilahu sabca maraat uulahuna bituraab marka duhuur maxaa duhuur marka najaasadaaysan jirin maxaa laga daahirina marka afka keligeeda de afka u yeeraa iyo jismiga intiisa kale khilaafka ku jirana waa kasoo hadalay riwaayad abu daawuud aan umalaynaa inay kusugnayd oo weliba sheekh albani oo saxiixinayay waxaa ku sugnayd eey meel oo guri ou galay ama meel laga bixiyey eygi inuu nabiga husheeyey ayuu ku husheeyey marka riwaayada waxay keenaya marka haddii riwaayadaas marka la ag istaago de eygu meeshaas carabkiisa kuma taabano mujarad waa jooge mar haddii la dhaqeeda khalaas sababta laga yaabaa mutakaafi calaa kulli xaal najaas un eygu waa qayb kamida un waa najaasa xataa haddii layra carabka uu najaas ka yahay linajaasatihi baan marka loo kala iibsan karin ilaa maantana waxba u hadleynayo cibaadadii buu ku dhoolaa ayb xadiid marka isaga waxaa jiro nasaa-i oo werinayo uu yiri xadiid oo nisaa-i ku sugan ilaa kalba saydin nebigu waxau reebay ey in la kala gato ilaa kalba saydin ilaa ey ugaaraya maaha ugaaraayo maaha laakiin xadiidkaas rijaaluhu hiqaatum weeyaan laakiin xadiidka waa cilaa ku jirta oo imaamu nasaa-i xadiidka markuu soo saa isagaa weriyey markuu soo saarana wuxuu yidhi inuu munkar yahay ama daciif yahay wahuwa khaطأun saas marka xadiidkaas ilaa kalba saydin daciif ilaa kalba saydin waa daciif riwaayada jaadada ah lama kala reebin ey wamahri lbagiyi awaanta zaaniyada mahrigeeda waxa ay jirkeeda ku gadatay iyadana de zinadii waa xaaraam marka jirkeeda inay muqaabil xun ku shay xaaraama laguma intifaacsan karo riwaayadka qaar waxay dhigayaan wamaali lbagiyi wa kasbi lma wa kasbi lama addoonta kasabkeeda addoonta waxa ay soo shaqaysana nebigu waa reebay riwaayo kalaa fasiraysa midaas wuxuu yihi addoonta kasabkeeda ha cunina ha isticmaalinina ilaa inaad ogaataan maan ogtihiin maa meesha ay ka keentay inay meel saxa kasb limaa marka waxaa weya kasb limaa iyaga waxaa loo xarimay ama nebigu u reebay wax kale maahane badanaa addoon haddii la yidhaha ilaa ilaa maalinki waa inaad intaas waa lacag ii keento qof xorana aysan inay addoon iska taho ninku gabadiisa xoogaa waaba laga yaabaa inuu u xumaanta uo uga dhiidhiyo laakiin naag addoono hadduu rabo u iska gedaayo berri hadduu yidhaha ilaa ilaa intaas keen daada keeninne khataraad gelaysaa hadday keeni weysa jirkeeda kasoo shaqaynaya taasoo marka loo reebay saas darteed marka de qur-aankan waa kiiba uu ku yimid walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa'i in aradna taxasuna aku ku alla yiri subxaana watacaala marka ma fiicno lidalika hade waa gabdhaha laftirkooda inta wadankan laga diro la yidhaahdo ordaha yurubtaga soo shaqeeya ilaa ilaana cidda inaad soo biisho waay gabadha hadii lagu qasbo marka dambada meel xun meel xunun bay tegeysaa waxaan ognahay dad badan oo noocaas oo kale maxaa haddii naagta cadaadiska laga badiyo naagna ay tahay awel keligeedna ay cid meelahaas u dirsatay cidda u dirsatay wax dhaqankeeda iyo aadaabteeda controlla is jiro dayuusnimo lama rabo xas marka khaasatan weliba haddii la yidhaha laba cidood bil saddex cidood bil waxaa laga yaabaa mararka qaar inaysa si kale ku keeni karin shaqadaan haddii si looga soo buriyo midaan mid loo waxa fasaadiyaana badan naaga ah biardi lkufri magaalaha dadka fasaadiyaa badan wa la sheegi kara ma aha haddii marka naag naaqisatu caqlin wadiinin a lacag la tuso shaqo fiican la tuso mustaqbala lagu tusaa la yiraa xataa gaalkay raacaysa walciyaadu mar marka waxaa in laga fiirsadaa fiican oo dadku ay iska ilaaliyan taas marka iyada mahru lbagiyi waa kaa wakasbi lamatina saas loogu dara waxulwaani lkaahin kaahinka wax uu ku macmacaansaday oo shaqa la-aanta isagoo aan um, u mashaqoonin oo iska cunaan iska qaadana kaana waa xaaraam kahinka hadda waxaa soo gelaya yiri ibnu xajar caraafka iyo mid kastoo caraafa iyo kuwan oo iyagu faal ka dhigo iyo kuwa eh, quruura wax ku dhudhufto iyo darbu bilxasar waa iska faalka waa nooc min anwaa eh, anwaac faalka waxa inagu aan dhahno marka dadka faaliyo iyo in wax la siiyo maaha in loo tagana xaaraam nabig wuxuu yidhi man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu bima qaal faqad kafara bima unzila calaa muxamed ninkii caraaf u yimaado ama nin wax sheegsheego ee wax weydiiyo una rumeeyo nabi maxamed wixii lagu soo dejiyo fii riwaayatin iyadana waxay ahayd man ataa caraafan ninkii caraaf u yimaado oo wax weydiiyo marka ama ha rumeeyo ama yousan rumaynin kaasaga lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yawman afartan maalmood salaad looma aqbala midkaas kii rumeeyaa soo waa wixii nebi maxamed lagu soo dejiyo ku baxiyey caraaf muxuu qeyb ka yaqaanay mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa marka soo saaray xadiidkan marka axkaamtaas iyadana ku jirto beeca ku saabsan wacan jaabir bni cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anahu kaana jaabir wuxuu ahaa yasiiru inuu soconaayo calaa jamalin rati korkiisa inuu ku soconaayo yani rati uu fuushan yahay ratigaasoo lahu isagu sugnaaday kaasoo ah ayaa noogay rati noogay oo daalay fa araada waxau doonay jaabir an yusayibahu inuu iska sii daayo an yusayibahu bimacnaa inuu rarka inta ka dhigo oo rati iska marka aan la raranin uu ka dhigo maadaama uu tabar dareeyey qaala waxau yidhi falaxiqani nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga isoo gaaray fadacaa lii waa ii yeeray wadarabahu nacam wadarabahu waa garaacay marjeedali waxbuu ku dhuftay fa saara ratigii waa socday sayran socod lam yasil milahu isagoo kale aanu soconin qaala wuxuu yidhi bicniihi iga iibi marka ratigii markau orday oo socday qaala yuu nabigu wuxuu yidhi bicniihi iga iibi biwuqiyatin wuqiyad iga iibi wuqiyad lacag markaas jirto wax lagu kala gatay ahayd qultu daraahim qultu waxaan idhi laa maya ka iibin uma qaala waxau yihi bicnii iga gad fabictuhu biwuqiyatin maa uga gaday yani qaala lah markuu le waxaad garanay asxaabta inay kala yaqaaneen wixii nebiga cibaado oo oo xaq ugu leeyahay iyo wixii iska mucaamala a kala yaqaaneen asxaabta marka jaabir ratigaan isagoo qaatir billah laftirkii iska joogi iyo bani aadamka laftirkii xogaa inuu maalku jecel yahay bani aadamka inuu maalka jecel yahayna waa waa waa waa lagu abuuray markii hore waa iska sii meel cidlaa isaga tuuri ray markau arkay inuu barakadii nebiga uu baalkan marka uu ku uu ku socoday ayaa wuxuu yidhi eh, wuxuu yidhi nebiga iga iibi markaasuu yidhi makaa allah mustacaan marka ceeb kuma aha jaabir isaga sababtaa ah, iska leh hadduu doonan waa ka iibina hadduu doonana kama iibina nbig nebigii waa ilaa ilaa ka iibi waajib ku noqon maysa sida ninkii eh, keensaday dharka isagana nin dhar bedi jiraa dharkeeda markaas caaisha waxay tiri yaa rasuul allah maa deyn uga soo qaadatid dharkii markaasuu sheegay ninkii deentii markaasuu yidhi maya deen ku iimaya marka la dhihi maayo ninkaan nin xun waayo saan waayo inkaara ku dhacday maalkiisa saa iskale shuuf nabiga dabeecad wanaagiisa marka ninkaas xaba uma usa qaayo waxba uma usa qaayo nimankaan hadda khuraafiyiinta fiir xariya waaweyn ootay oo marka ayagu iska dhigaayo shuyuukh iyo muriidiin dadka ay u kala yihiin iska dhaaf ninka yani xoolihiisaa la cunaa markaas waxaan dhihi kari gabadhaan keen waa guursana waa furaa middan kale iigu dar waa guursana waa furaa waxaa laga yaabaa nin hal nin saddex gabdhood afar gabdhood oo dhale in ninka un u guursanayo furaayo marka inkaar qabaa maxaa ag fariisiye waxa ilaahay addoon u noqon waayo bani aadami addoon u noqonayo kufamaa ima aad ninkii alla addoon u noqdo waxaas ka bixi lahaa marana ka bixi ka baxaya marka fiir nabiga sala allahu alayh ali wasalam dabeecad wanaagiisa asagoo magaalada madiine u taliyo oo wax walba ka ah rasuulka ah ayuu yahuudi wuxuu yidhi wuxuu ka qaatay dayn uga qaatay shaciir markaas waxaa wuxuu yidhi rahan iyo dhigi de nebiga ma aamini nebiga cid la aamini waaye ma aha laakiin yahuudiga isagoo wuxuu u yeelayaa waxaa weye qofka ku jira waa yahuudi nebigu ma dhihin sala allahu calayh ali wasalam annagoo kaa awood badan oo magaalada kaaga awood badan maadsaan na dhahaysaa waa dhici karay rasuulka sal lla cly slam yahuudi inta dilow dhici karay weliba waqtigaas sababta waa fii aakhiri xayaati nabiy sal lla slam oo nebigu waaba dhintayba oo ninka agtiisa yaa loo dhintay maata nabiy sal ly slam wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin marka ma aha yani waa in la kala saaro mucaamalada diinka gaalka mucaamalada lagula dhaqmaayo waa inay mucaamalo saxa noqoto gaal waayo maalkiisa dhac meelay ku ma malaha tuugo uga qaado kasbe ka sirsiro meelay ku taallo ma malaha haniibo waa uga qaadan kartaa dagaal waa uga furo kartaa iyo wixii lamida laakiin tuugnimada looga qaataa maha dad waxaan aragnay dadku ufadwoonaayo gaalka maalka jeebkiisa ku jiro waa laga jeebsiibi karaa markaasaa caab iyo fadeexaan aragnay nin dhanoo garku intaas neegyahayo la katiinaynayo tuugnimo lagu qabtay marka ay diinin waxaas diin maaha taasoo kale dad badanoo beledkanna waa ku arka waxaas buunbuuninaayo oo yacni ka dhigaayaba guul soo hoyato muslim usoo hoyato kale maaha gaalka si alla si wax looga qaadi karaa wax looga qaadaya kuleeyihi taas marka hadday jirto nebiga xoog uga qaadan qultu wuxuu yihi laa maya qaala bicnihi iga iibi fabictuhu biwqiyatin baan uga iibiyey washtaradtu waxaanan shardhistay xumlaanahu xambaarkiisa yani inaan aan aniga ilaa ahli ilaa ahelkeeda inta laga gaarayo washtaradtu waxaan shardiyay xumlaanahu rarkiisa ayaan shardisay inaan rarto aniga ilaa ahli ilaa ahelkeeda la gurigeyga ilaa ka tago riwaaya qaar fastafnaytuyaa ku tahay labada <clears throat> riwaaya saxeixa waa labadoodaba laakiin riwaayada fashtaradtu ayaa asaxsan oo imaamu lbukhaari markuu riwaayadan keenay oo ayuu wuxuu yidhi riwaayat alishtiraa buu rajaxay wuxuu yidhi qaala abu cabdillahi bukhaari wuxuu yidhi alshtiraadu akharu wa buu yidhi riwaayada fashtaratu ah yaa badan iyadaana asaxsanayn lidalika imaamu lbukhaari markuu baabeynayay meeshaan waxau baabaystay nam wuxuu baabaystay baabun idaa sharata baabun idaa ashrada albaa'icu dahra daabati ilaa makaanin musaman jaaza firi tabwiibka bukhaari maa wuxuu baab uga xadiidkan markuu sheegahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan buu yidhi idaa ashrada albaa'icu ninka wax iibinaayo hadduu shardiyo dahra daabati hadduu shardisto daabadda dhabarkeeda hadduu shardisto ilaa makaanin musaman meel la ogyahay oo la magacaabayna ay u socoto ilaa meeshaas laga gaarayo jaaza arrintaa waa banaan tahay markaasu ibnu xajarna wuxuu yihi bukhaari xukunkan waa jasmiyey maca ana masalada iyadoo khilaaf oo ku jiro liquwati daliil daliilka agtiisa inuu aad uga xoog badan yahay dartiis ayuu jasmiyey masaladan marka iyagu jumhuurtu ma ogola jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin xadiidkan masalada dab u keensado laga qaadanayo waxay tahay awalan imaamku inuu soo bandhiga karo qof racyadiisa kamida ah in waxba iga gedi kartaa udhihi karo nabigii jaabir bul wax iga gaba u leey waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya in siiqo qasab aysan ahayn wax lagu kala gato leanna nebigu wuxuu yihi bicnihi iga gado marka jaabir fabictuhu biwuqiyati khabar ahaan ka cabira inuu isagu yiri bictuka kada wakada bikada wakadaan kaaga gaday lama oga lama haayo sidaa daraadeed marka siiqada waajib maaha shardiga maaha waxaa xadiidka sidoo kale laga qaadanaa shayga inuu iibin karo iyadoo maca daalika la shardisanayo qeyb shaygaas ka mida ah. intifaaciisii qeyb kamida ah, iyadoo la istisnoonayo la reebayo haddii laakiin waxaa shardiga in la yaqaano shardigaas shardi macluum in ko shardiga labaadna waxaa weyaan arrintan ay ku bannaan tahay waa in shardigu uusan wax u dhibaynin maqsuud bilcaqdi laba shardi waa ogoy haddii maqsuudulcaqdi ou shardigu wax u dhimaayo ma banaano shardigaas masalan maxaa kamid a ah? ninkii waxuu samaynayaa marka eh, wuxuu leeya addoonkaanan kaa iibiy bishardi laakiin inaadan adeegsanin ma adeegsan karti de maqsuud maqsuudulcaqdiba wax u dhibaa soo maa addoon maxaa loo gataan in la adeegsado ma garanina jaariyadaanaan kaa iibiyey yiri gabadhaan addoonta bishardi inaadan wax intifaaca aadan ku samaynin aadan ku yeelin ama inaadan u tegin jimaac ugu tegay maqsuudka wax loo gadanayoay kamid tahay marka wixii u fiirso haddii maqsuudulbayci shardigu uu taabanayo ma banaano shardigaas laakiin haddii maqsuudulbayc uusan taabanaynin lana yaqaano shardi majhuula uusan ayna shardi macluuma uu yahay waa mida bukhaari uu sheegaya waa banaanta jaazi oo uu yihi baabun idaa ashrad albaa'icu dahra daabati ilaa makaanin musaman jaaza buu yiri soo ma jeedin ardada fiqiga waxay u maleeyaan culamada muxadisiinta fiqi badan inaysa aqoonin u haystaan yani bukhaari fiira istinbaadka bukhaari wixii ay dadku sheegi lahaayeen afar baal ayuu isaga tarjamo yar ku sheegaa xadiidkiina waa daba dhiga marka qofaan xadiidkii aqoonin ma fiqihi masaa noqon kara fiqigu xadiidka kama maarmi karo sina kama maarmi jumhuurtu laakiin ayaga waxay leeyiin ma banaano sababta waxaan waxa weeyaan eh, haddii la baneeyo shardigii wuxuu ka hor imaanaya yidhaahdeen maqsuud lcaqdi waxaa loogu jawaabay shardigan la baneynayo maaha mid maqsuud lcaqdi ka hor imaanayo maaha waxaa kaloo mar labaad hadana marka la yiri eh, yidhaahdeen baycun wa shardun waayo mana banaano beyc iyo shardi wada socdo waxaa loogu jawaabay suuradan waa banaan tahay ama shardiga laga hadlaa baycun wa shardun shardi oo gayru macluuma shardi baila wey shardi ayru macluuma ama shardi waxaa weya maqsuudulcaqdi dhib u keena oo qarar iyo wax lamida oo ku jira taasa iyadana saas looga jooga sidaan markaa uu imaam ibnu xajar inta ugu dhigay waxaa ku tegay imaam axmed ibn xambal isxaaq ibnu raahuya abu thawr abu thawr culamada shaaficiyadu mid ah oo ardadii shaafici waay ciraaq markii la joogay madhab limaam shaaficina ku tirsan yahay fuqahaa shaaficiya lagu tiriyaa laakiin ikhtiyaaraad badan u leeyahay oo shaafici oo ku khilaafa masaladaanaba kamida ah baa dhima marka isxaaq iyo imaam axmed iyo abu thawra ku tagin oo waxay yidhaahdeen shardiga haddii u macluum istisnuhu hadduu macluum yahay hadda kan waxay yidhahdeen shardi maba la dhigi waa istisna oo kale istisnaa waa qofkii oo yidhi oo kale matalan gurigaanaan kaa iibiyey bishardi inaan qolkaas bil muddo bila alaabteeda ii taalo inaa noocaasa macluumka ah muddadiisana la ogyahay shay mucayanana ku dhacaayo jaa-is waayo waa banaanya xadiidka nasaa-i oo werinayo uu leeyahay nahaa rasuululahi sal ly slam nebigu waxau reebay can bayci thunaya nebigu waxau reebay istitnaha beeceeda waxaasaan kaa gaday ilaa taasuu nebigu reebay laakiin muxuu daba dhigay nebiga nahaa rasuululahi sal ly salam can bayci thunaya ilaa an yuclama ilaa an yuclama in la ogyahay maa haddii la og yahay marka shayga la istisnoonayo haddii la og yahay maqsuudulcaqdina uusan dhib u keenaynin waa banaanta walaasoo intaas xadiidkana de faa laga qaadana taas waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga eh, calam min aclaami nubuwa kusu nebiga raggigii iska nooday marka markau ku dhuftay waa qaxay maadaama marka nebinimadiisa muayad min qibali illaahi tabaaraka watacaala inuu yahay ayaa laga qaadanaya washtaradtu xumlaanahu baan shardisay ilaa ahlii ilaa gurigeyga falamaa balagtu markaan gaaray gurigeyga ataytuhu biljamali ratigii baan ula imid oon u keenay fanaqadanii waa ii tiriyey amanahu qiimihiisiibuu ii tiriyey naqdi ahaanu siiyey markiiba waa ii tiriyey uma rajactu waan laabtay fa arsala fii atharii raadkaygu soo diray qofku soo diray uma rajactu waan iska laabtay fa arsala fii atharii raadkayga ayuu cid ii soo diray faarsala yani wou diray nabiga sal l slam axadan qof bau soo diray fii aharii raadkooda iga dabeeyey faqaala waxa yihi marka waan u imidaa ku jirta marka meesha faqaala wuxuu yidhi aturaanii waxaad u malaynaysaa jaabirow maa kastuka inaan qiimaha kugu baksiyey oo kugu yareeyey inaan qiimaha kugu nuqsaamiyo ratigaaga qiimo oo u qalmo qiimo aan u qalmin oo qiimo yar ah inaan kaa siiy maad u malaynaysaa nacam liaakuda jamalaka si aan geelaaga u qaato ratigaaga si aanu qaadin aturani yani mwaad mwaad aturani maakastuka ma waxaad ii malaynaysaa aniga maakastuka inaan qiimaha kugu nuqsaamiyey liakuda jamalaka si aan awrkaaga ama ratigaaga aan u qaato hud jamalaka qaada ratigaaga yiri daraahimaka iyo daraahimtaadaba wada qaado ratigiina qaado lacagtiina ha ii soo celinin adi iska qaadi marka nebiga dabeecad wanaagiisa iyadana laga qaadanaa waxaa laga yaaba inuu is ama u baahan yahay hadow yani quluubta u ilaalina rasuulka sala l sala daraahimtiina waa ima uusan hadli dadku weligaa haddii adduunyo badan qof haddii lagu barto waxaa weeyaan eh, eh, yani inuusan adduunyada ka sabri karin xoolaha uusan ka sabri karin oo ku liita dhinacaas waxa weeyaan marka waa waa dabeecad xun hud jamalaka wadaraahimaka riwaayadka qaar waxay leedahay abtigiis ama adeerkiis ayaa wuxuu yihi gee ratigaagii maa lacag lagaaga gatay saas oo kale maxaa isaga gaday ratiga waa canam maxaa ratiga isaga gaday hud jamalaka qaaday wadaraahimaka fahuwa laka adaa iskale mutafaqun caleyh wahada siyaaqu siyaaqan limuslimin buu usugnaaday wacanhu qaala isla jaabir waxaa laga wariyey waxa uu yihi actaqa rajulu mina actaqa rajulu min baa wuxuu xoreeyey minaa anaga nagamida jaabir marka yuu yahay isagoo ansaari mina ay min alansaari factaqa rajulun nin baa wuxuu xoreeyey mina anaga nagamida magaciisa waxaa la dhihi jiray abuumadkuur kumeeyaa la dhihi jiray riwaayada muslimaa tilmaamayso factaqa rajulun nin baa wuxuu xoreeyey mina anaga nagamida haddaan ansaarna cabdan addoon buu xoreeyey addoonka oo xoreynaya yacquub aa la dhihi jiray duruqdoo la jamciyay faa-iidada ay leedahay waa taas xadiidkan marka waxaa laga soo mubhama inuu ku yimid riwaayada kale soo uu ku yimid marka la magacaabayo marka duruq waa la tatabucaa mar walbo waana dariiqada ibnu xajar fatulbaariga uu ku sharxayo raximahullah xadiidka uu ku sharxayo duruq cabdan lahu addoon uu leeyahay xoreeyey can duburin ayuu ka xoreeyey can duburin addoonkaasoo marka can duburin oo mudabar ah lam yakun lahu maalun maal uma sugnaanino maal ma lahayn ninkaas lam yakun uma uma ahaanino uma sugnaanin lahu isaga maalun wax maala maalkaas oo hayruhu isaga hayrkiisa addoonkaas maal aan ahayn malahaa ahaa jirin ninku markaasu addoonkii iska xoreeyey fadacaa bihi nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama nebi waa u yeeray sal l l slam marka fadacaa bihi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa u yeeray ninkii waa u yeeray iyo addoonkii fabaacahu nebigu waa iibiyey addoonki muttafaqun caleyh halkan waxaa weeyaan addoon mudaber ahaa oo ninkan uu mudaber ka dhigay mudaber waxaa la yidhaha addoonka la dhaho ilaa markaan dhintaad xorta mudaberaan markaan dhinto anta xorro xaraad marka ninkan adoon saas oo kale uu ka dhigay haddaan dhinto coraa tahay maalna asaga keliya uu ka qabiy maalna asaga keliya ayuu ka lahaa marka tasarufkiisa waxau noqonaya tasaruf marka khaldan w wixii uu xoolo ka qabay inuu iska iibiy imaamku inuu ka celiya actaqa rajulu minaa cabdan buu xoreeylahu isaga usugnaaday can duburin mudaberuu ka dhigay can duburin dibdhig xaggeedau ka xoreeyey oo aniga haddii marka aan xoro aan dhinto markaas oga xoraa kasi oo gadaal ah u xoreeyo lam yakun lahu maalun maal ma uusan lahayn hayruhu addoonkaas aan ahayn fadacaa bihi nabiyu sal ly slam nabigu waa u yeeray addoonkiisa daacahu waa laba xugunaa laga qaadana xadiidkan xugun waxawy addoonka mudabarka in la iigi karo addoonkii mudabarka ahaa ee qofka uu yiri in ana mutu aniga haddaan dhinto fa anta xurun waa iibi karaa markay kusoo dhaxdo u iibin kara haddii la iibiyo milkigiisa uu ka wareego nin kale addoon ka dhigto u gato kanu markau dhinto ma xoroobayo dabcan sababto markaa nin kale iskale agaresoma laakiin asoo weli asaga addoon u ah hadduu dhinto markaas horeu ka xoroobayo dhimashadiisu ka xoroobay laakiin addoonkan mudabberaad ka dhigtay ma iibsa ma iibin kartid suuq ma gey kartid ma aha maa waa la iibin karaa addoonka isagoo mudabber bidliil maxaa u daliila nabigaa iibiyey sal l slam adoonka isagoo mudabar u iibiyey riwaayad fara badan waa soo aroortay waa tilmaamay imaamu lbukhaarina xadiidkan waxau baabaystay baabu bayci lmudabar baabu bayci lmudabar adoonka marka mudabarka inuu iibi laga qaadan waxaa kaloo laga qaadanaa tasarufku qof muflisa tasarufkiisu inuu maxjuu qofka mufliska maxjuurun caleyhi ninka aan xoola haysanin marka waxau isku furka aan haysanin reerkiisana waxau siiya hadda aan helaynin xoolaha hadda oo xoola ka haysa inuu wada gada maya waa laga celina baablxajrina marka waa lagu baara baablxajri ayaa looga hadla meel kalena xadiidka weliba nabiga qaabka oo u gaday wuxuu u gaday rasuulka sala ll ly slam yaa iga gadanayo addoonka qiimaa loo sheegay mid kalaa ziyaadiyey mid kalaa qiimii ziyaadiyey markii dambe kii ugu qiimo roonaayo marka addoonkii ka gaday nucaym ibni cabdillaahi ayuu ka iibiyayuu ka iibiy meeshaasna marka waxaa laga qaadanaya jawaazu bayci lmusaayada beeca beeca wax lagu kordhi karo inay banaan tahay bukhaarina u baabaysa baabu bayci baabu bayci lmusaayadati xadiidkaan yani qaabka nebiga uu ku gadaa musaayada waa musaayadada waxaa la yidhahdaa addoonkan waa wa waa intaasoo kun waa intaasoo masalan shan boqol aa la yidhi addoonka mid kalaa marka wuxuu yidhi shan iyo konton naadada beeca naadada camal mid kalaa lix yidhi lix boqol waa banaanta midaas walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin lama soo gelaysa walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin waxa weya qofku waxa ugu yeelay waxaan ujeeda najshiga ma soo gelayso falisaad ma soo gelayso sababtoo ah baycu najshi waxa weeyaan qofku asoon dan ka lahayn badeecadan ayuu iska ziyaadinaa qiima sala ninkaan suuqale alaabta le aan dadow suuqa soo gashana markaasu wuxuu leeyahay suuqa io gala shayga ninaa gorgorinaayo wuxuu leeyahy intaan waay sheega intaana kaa siinaa boqol markaasu kan wuxuu leeyay konton boqol iyo konton uu leeyahy marka wuxuu u siyaadinaa boqol iyo konton uu leeyahay midkaan kan inuu beeca ka eriyo waayo maahane asaga danka ma laha laakiin hadduu dan ka lahaa lahay oo ka eriy ka eriyid keliya aanay ahayn waa banaan tahay bayculmuzaayada layraa beeca labadaa suura ma kala garateen saad maqashaan marka xadiidka nahaa rasuul lah sala lla ly slam can innajshi annajshu waxaa la yidhaha suuradiisu ay tahay qofka inuu qof beeca ku siyaadiyo qiimo ka badan oo u gaaro qofkaan qiimay u gaaray mid ka badan inuu gaaro asagoon wax qaraba ka lahayn sheegaas inuu gato wax ujeeda ah kama laha keliya ninkaanuu ku dhibaa ninka wax gadanayana waxuu rabaa inay u kordhaan mafahamteed laakiin kan hadda aan ka hadlayna bukhaarina oo baabaysanayo waa suuqan alaab lasoo dhigo adigu aan rabta aniga aan rabo ninkaan uu rabo waryaa shan boqol iga siista aniga yaa ku daray anaa ku daray kasoo banaan yahay sababtoo qasadu ninkaan u ka leeyahay sheegan inuu gato rabaa labadaa ma kala qasteen dad badan isaga dhex daran tahay falisaada waxay u qabaan marka saan kale isu daran tahay marka midna najshi baa leedaha midna bayc musaayada bayc musaayada waa jaa-is baycu najshina waa xaaraam nacam wacan maymunata zawji nabiyi sala allahu alayh ali wasalam radia allahu canha ana haaratan beeli ayaa waqacad waxay ku dhacday fii samnin subagay ku dhacday famaatat fiihi waa ku dhimatay fasuila nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa la su-aalay canhaa xaggeeda see la yeelaya faqaala wuxuu yihi alquuhaa tuura yani faarada tuura doolii yoomaa xawlahaa agaarkeeda waxaa tuura wakuluuhu cuna inta kalena isticmaala rawahu bukhaariy xadiidka bukhaariga xadiidkan marka ma la kala sooco in kaana jaamidan iyo in kaana maayacan iyo looma kala saaro hadduu dareero yahay iyo hadduu fadhiyo subaga ima loo kala sooco rigaa u kala soocaysaa jirta oo odhanaysa hadduu jaamid yahayna inta agayaarkiisa tuura haddii uu sadiid caadiya uu yahayna wax dhanba wada quba uma taa marka imaamu albukhaari waa daciif u yiriyo muxadisiinta intooda badan waa wahmiyey maana khata tafsiilkaas nebigu ma kala tafsiilinin si duuduuba u sheegay bal eh, ibn cabdilhaadi iyo waxay leeyihin reer xijaaz subagooda subag fadhiya maba aha jirin subag iska dhalaalayo jawgana waa macquul sababto jawga aada u kulula meela daldega subag waa biyo noqona calaa kulli xaal riwaayada kale tafsiilka riwaayo in badanoo muxadisiinta kamida way haystaan ma ansaxeyn bukhaariba oo ugu horeeya raximah llahu tacaala wazaada axmed axmed wuxuu ku daray wnasaa-iyu fii samnin jaamidin subax fadhiyo riwaayada axmed iyo nasaa-i ayaa ku daray fii samnin jaamidin subag fadhiyo ayuu marka jaamiday ku qeyday riwaayadan hadduu jaamid yahay inta agaarkiisa tuura inta kalena cuna hadduusan jaamid ahayn marka riwaayadan maxaa laga fahmaa inaan loo dhawaanaynin laakiin riwaayadan marka waa min dariiqi cabdiraxmaan ibni mahdi can malik can zuhri xadiidka nasaa wuxuu ku wariyey can dariiqi cabdiraxmaan ibni mahdi can malik can zuhri imaam axmedna min dariiqi moxamed ibni muscab can alwsaaciyi can zuhriyi ibn cabdilhaadi marka kitaabkiisa atanqiix waxa uu yihi ziyaadadan oo jaamidka ah ninkiisi moxamed ibni muscab waay ziyaadadan jaamidka in kaana jaamidan waa minkiisi moxamed moxamed ibni muscab jeerkiisa moxamed ibni muscab alqurqusani wahuwa aciifu maana aciif marka isagoo daciifa ayuu ziyaadada jaamidkaa la gorin wahiya wain kaanat cinda nasaa-iy markaa riwaayada axmed waa mida la haystay ogo ibn xajar fiirsada arfada meesha waaa wazaada axmedu wanasaa iyi buu yii riwaayada axmed isaga waxaa ziyaadiyey jaamid jaamidan waxaa ku daray maxamed bin muscab alqurqusaani isaasuna waa daciif amaa riwaayada nasaa-i ibn cabdilhaadi wuxuu yihi isnaadkeedu waa saxiix isnaadin saxiixin ilaa anahaa khaa'un wahmi baa ku jira liana wahmigii khaaa waa maxay liana akthara asxaabi maalik wa sufyaan lam yadkuruu hadihi lafdi maxaa yale maalik iyo sufyaan ardadooda badankood ma aysan sheegin lafdigan ma aysan sheegin yaa sheegay marka oo keliya cabdiraxmaan ibn mahdi bisaa sheegay cabdiraxmaan ibnu waa iqa laftirkiisa jabal ah weliba naam laakiin hadduu rag badan oo waaweyn isaga laftirkiisa uu khilaafo waxa weya eh, marka culamada waxba uunu muuqan karo xadiidka marka waxa ugu dhibka badan marka xadiidka la dul joogsanayo waa cilada khafiga ah ciladan daahirkaa nin walba walbaba fahmi karaa laakiin alcilatu alkhafiya alqaadixa midda shidada badan taas waa marka calaa kulli xaal bukhaari mudalic cilmigan marka cilalka iyo iyo ibn cabdilhaadi waktigii dambe ahaa laftirkiisa aada u yaqaano waa ninka abulxajaaj ilmizi uu dhihi jiray abulxajaaj ilmiziya sheekh u ahaa ibn cabdilhaadi aad maqlaysaan saari lmunkir sheekh iskale waa muxararka abulxajaaj ilmiziya sheekh u ahaa wuxuu leeyahay weligay lama fariisanin ninkan ilaa wastafadtu minhu ilaa waa ka faa khusuusan cilmu lcilal cilalka waxyaabaha ku tacalluq buu kusii jiray iyo culuum lcarabiya soddon iyo waxuu ku dhintay taqriiban soddon iyo saddex sano soddon iyo afar sano ku dhintay yaraanuu ku dhintay ibnu katiir iyo waxay leeda dow yani cumri ilaahay sii lahayo yani la ataa bilcajaa'ib oo la imaana ila isagoo soddon iyo dhowr jiro wuxuu ahaa abulxajaaj ilmizi iyo u faa'iideynayo baarka marka haduu soo isii joogi ibn cabdilhaadina ibnu xajarna tarjamo fiican ka qoray kitaabkiisaan la iraa durar lkaamil iyo ugu tarjima xaggaas ka feeriya tarjamadiisa culumada in la barta waa aaday muhiim u tahay marka calaa kulli xaal aimadaas xadiidka waxay ku xukumeen dacfi ama marka shuduuday ku xukumeen ugu yaraan ziyaadada jaamidka bilah tawfiiq